بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnaa weli kitaabkii axkaamun daruuriya lilfatayaati wazawjaat waxaanu maraynay maa yaxrumu cala nufasaa baabkii nifaaskaan ku dhex jirnay maa yaxrumu cala nufasaa maxaa xaaraamka ah gabadha nifaaska qabta ayuu ka bilaabanhayaa cashirka maanta wannifaasu kalxayd nifaasku wuxuu la mid yahay xaydkoo kale wuxuu kala mid yahay fii maa yaxillu wixii xalaal ah kal istimtaac sida istimtaaca bimaa duuna alfarji wixii ka soo haray farjiga wuxuu kala mid yahay bimaa yaxrumu wixii waxa xaaraamta ah bihi waxaasi ayuu kala mid yahay xaydku wuxuu kala mid yahay waxyaabaha la xarimay oo xaaidada laga xarimo maxaa ka mid a ah, waxa kala mid yahay xaaidada idada kalwadi fi in gabadhii loo tago wa wasawmi soonkii macnaha xaaraantinimadiisa inaan gabarh nifaas qabta aynan soomi karin waxay kala mid tahay gabadha xaaidada idada ah salaad baa ka xaaraan ah gabadha nifaaska qabta sida xaa-idadii oo kale wadalaaq furiinna waa ka xaaraan gabadha nifaaska qabta bikayri su-aaliha calaa ciwadi ayadoo aanan su-aalanin oo ciwadna ku su-aalan ninka hadday tiraahdo ifor meherkaadii baan kuu celinayaa khuluc bay noqonaysaa markaasi gabadha ayadoo xayd qabta ama ayadoo xayd aan qabinba waa la furi karaa nifaaskana waa sidaasoo kale gabadha hadday iskhulcayso ayadoo nifaaskii ku jirta ayay iskhulci kartaa khuluca marka waxaa weeye isaga xaydna ma celiyo nifaasna ma celiyo haddii haweentiisa ninka uu caawo la kulmo beri way isqulci kartaa haddii gabadhi ay xayd ha qabto ama nifaas ha qabto isku mid wey waxa uu kala mid yahay nifaaska xaydka wa fii yajibu bihi wixii waajibahay kalqusli qubayskii oo kale oo gabadha xaydka markii uu ka dhammaado qubays baa waajib ku ahaa gabadha nifaaska markuu ka go-ana ayadana qubays baa waajib ku ah xaydkay kala mid tahay waxaa kaloo nifaaska uu xaydku kala mid yahay walkafaarati bilwadi fiih kafaara gudka la bixinahayo bilwadi jimaacii fiihi fi lxaydi xaydka dhexdiisa haweentii lagu jimaacayna waa kala mid oo gabadha nifaaska qabta haddii la jimaaco ninka waxaa laga rabaa kafaara laga rabaa hal diinaar inuu bixiyo haddii gabadhaasi maxaan ku idhaahdaa xaydka markuu bilowga ahaa uu ku bilaabanaya hadduu u tegay oo jimaacay hal diinaar buu bixinayaa ama hal diinaar qiimihiisa oo dollar ah haddii caadada markay kasii go-aysa xaydka uu kasii dhammaanaya gabadha uu ninkii ku dhacay oo la kulmayna nisfu diinaar buu bixinayaa ama qiimihiisa oo doolar ah gabadha naftigeeda waa kaan ka soo hadalnay oo baabkaas waaba kasoo soo marnay horaan uga soo hadalnay gabadhii hadday raalli ahayd markuu ninka ayadoo xayd qabta ama iyadoo nifaas qabta uu la kulmahayo jimaacay hadday raalli ahayd ayadana ayadana kafaaradii waa laga rabaa wey laakiin haddii aynan raalli ahayn oo uu xoogay oo qasbay oo jujuubay ayadu markaasi waxa weeye waxba lagama rabo maxaa yeeley waa gabar la ikraahay wey ahay waa ikraah weeye waa la khasbay qofka la ikraahayna dee waxaa weeye waa loo dhaafay wey wixii lagu sameeyo looma hay waxaa kaloo nifaasku xaydka kala mid yahay wa fii maa yasqudu bih waxa dhacaya waxyaabaha waajibka oo ka dhacaya gabadha xaydka qabta nifaaskana waa kala mid oo maxaa ka mid ahaa ka wujuubi salaati salaadii waajibnimadeedii gabadha xaydka qabta markii xaydka uu ka go- maalmihii xaydka ay qabtay salaadii ay soo dhaaftay waajibnimadeedii waa ka dhacay gabadha nifaaska qabtane afartan beri haddii ay nifaaska ay umusha ku jirto salaadahaas afartanka maalin aynan tukanin looma lagama rabo wey falaa taqdiiha ma soo qadaynayso waxaa u daliila lixadiidi umu salama qaalad umu salama waxay tihi kaanat ilmar'atu haweentu waxay ahayd min nisaa'i nebiyi ka mid a haweenkii nebiga sala allahu calayhi wasalam taqcudu mid fariisata fi nifaasi wakhtiga nifaaska umusha arbaciina leylatan afartan caway fadhin jirto salaada ka fadhin jirta laa ya'muruha nabiyu nebigana ma amri jirin sala allahu calayhi wasalam biqadaa'i salaati nifaas salaadii waqtiga nifaaska ay ka soo gudubtay soo gud oo soo qadee ma dhihi jirno marka nifaaska iyo xaydka xagga salaada waajibnimadeedii ka dhacaysan waa isaga mid walaakin yufaariquhu fi lictidaad laakiin nifaaskii wuxuu xaydka ku faaruqaya ay ku kala tegayaan xagga ciddi tirsashada bilquru'i oo dhiig lagu cidda tirsanhayo wanifaasu nifaaska laysa biquru'in asaga quruu ma ahan oo quru' lama yidhaahdo markuu allah leeyahay walmudallaqaati yatarabasna bianfusihina halaaata quru'in ya haweenka la furo waxay sugahayaan oonay guursanaynin saddex quru' intay ka helayaan nifaaska asaga quru' lama yidhaahdo waa xaydka marka halkaas cidda tirsigii nifaas laguma cidda tirsado ee xayd baa lagu cidda tirsaa halkaas waa ku kala duwan yihin walianna alciddata maxaa yeeley ciddada tanqadi waxayba ku dhammaataa bilxamli xamli bay ku dhammaataa oo haweenta ayadoo uur leh hadduu ninka furo ciddadeedii waxayba dhammaanaysaa uurka markay gabadha dejiso wayba dhammaanaysaa nifaaskana goormu yimaadaa bacda wadci alxamli uurka gabadha markay dhigto unbaa dhiigga nifaaska markaasuu yimaadaa marka gabadhi ciddadeediina waxayba ku dhammaanaysaa uurkaas dhigiddiisii dhiiggaas nifaaska marka lama dhahayo waa asagana maxaan ku ciddo labaad waay lama dhahayo ciddadeedii uurka dhigidiisabuu ku dhamaaday marka halkaasna waa ku kala duwan yahay wa yufaariquhu wuxuu nifaaska uu ku faaruqaya ay ku kala tegayaan xaydka aydan sidoo kale fii kownihi ahaanshihiisa nifaaska uu ahaaday laa yadullu midaan ku tusaynin cala albuluuq qaangaarkuma tusahayo fa yahbutu qaangaarkii wuxuu ku sugnaanahayaa bilxaydi gabadhi xayd markuu ku dhaco gabadhii way qaangaartay baa la leeyahay oo xaydka waa calaamaatulbuluuq ayuu ka mid yahay duuna nifaas laakiin nifaaska kuma tusahayo qaangaar lixusuuli lbuluuqi maxaa yeele qaangaarkii waxaaba la helay bilinsaali dhiiggii dejintiisii soo degiddiisii asaabiq oo horreysay ayuuba ku sugnaaday maxaan ku idhaahdaa uu buluuqi ku sugnaaday qaangaarkii oo xaydka marka ugu horreyso gabadha ilaan gabadha uur inay yeelato iyo inuu xayd ku dhaco yaa horey waxaa horeeya xaydka gabadha mar alle markay qaangaarto markaasba xayd baa ku dhacay xaydkaas marka inay qaangaarto tusinahay laakiin xamliga waa dambe waayo nin ay guursato oo mogtahay arrimahaas laakiin gabadha ayadoo nin guursanin bayba qaangaaraysaa marka labadooda waxaa horeeya xaydkii wey xagga qaangaarkine maxaan idhaahdaa nifaaska ma tusiyo laakiin xaydka qaangaar buu tusinahay oo calaamooyinka lagu garta gabadha inay qaangaartay ayuu ka mid yahay oo haweenka waxyaabaha ay ku qaangaaraan ma ahan keliya inay shan iyo toban sano gaartay ma ahan keliya macna ah, xagga shan iyo tobankaa sanana waa jira waxaa kaloo jiraba iyadoo shan iyo toban sano aynan da-deedu gaarin ayay gabadhu qaangaari karta oo haddii xaydkan oo kale uu ka yimaado oo sagaal sano iyadoo jirta ama toban sano jirta haddii xayd gabadhi yareed ka yimaado way qaangaartaa laleeyahay ayadana waxaa laleeyahay way qaangaarto calaamooyinkii lagu qaangaarayay ka mid tahay macna waxyaabo kalena way jiraan oo lagu qaangaaro marka waxaasoo dhan waxa wey buluuq wey marka qaangaariddu ma ahan keliya da keliya lama fiiriya macnaha gabadha haddii iyadoo sagaal sano toban sana jirta caadada lagu arko way qaangaartay wa amaa qiraa'atu lqur'aan qur-aanka akhrintiisa laakiin iyo wadawaafu bilbeyti kacbada dawaafkeeda wa masil musxaf kitaabka musxafka taabashadiisa fa fakal xaaidi gabadhi xaydka qabta ayay kala mid tahay gabadhi nifaaska qabtay oo waxaa weye sida gabadha xaydka qabtay qur-aan inay akhriso xaaraan uga ahaa kacbada inay dawaafto iyadoo xayd qabta xaaraan uga ahaa kitaab qur-aan inay taabato xaaraan uga ahaa gabadha nifaasi qabtana halkaas waa kala mid waqad taqadama wuuna noo soo hormaray bayaanu daalika arrintaas caddaynteeda fii baabi maa yaxrumu cala alxaa'id baabkii kitaabka baababka ugu horreeyaan kusoo marnay waxyaabaha gabadha xaydka qabta xaaraanta ka ah marka qur-aanka akhrintiisa iyo dawaafkii iyo musxafka taabashadiisa horaan usoo faahfaahin baabka kaas ku xiga waxaa weeye idaa waladat ilmar'atu walam tara daman haddii ay haweentii dhasho ay umusho idaa waladad hadday umusho almar'atu atu haweentii walam tara daman dhiigna aynan isku arkin haweentii way dhashay wax dhiigna kama soo kama soo bixin qaala ibnu qudaama fi lmuqni kitaabkiisa wuxuu ku yidhi muqniga wa in waladad hadday haweentii dhasho walam tara daman dhiigna aynan isku arkin fa hiya daahirun haweentaas daahir weeye laa nifaasa laha haweentaas nifaasba ma laha lianna nifaasa maxay le nifaaska huwa damu waa dhiig walam yuujad mana la helin dhiig wa fii wujuubi lqusli wajhaani marka haddii la yidhi gabadhii markay umusho dhiig haddii laga waayo waa daahir oo nifaasba ma lahan oo salaadii waa laga rabaa oo wakaas qubays marka miyay qubaysanyihin hadday dhasho dhalmadaas keliya qubayskila nifaaska markuu gabadha afartanka u dhammaado way qubaysan jirtaye haddii dhiigba ka imaanin oo daahir waayo gabadha nifaasba laguma tilmaami kara la yidhahy qubays maa laga rabaa oo waajib ah laba wej baa marka laga yidhi axaduhumaa wejkoo wuxuu leeyahay laa yajibu qubays waajibkuma ah lianna alwujuuba maxaa yeele waajibnimada qubayska min asharci sharciga xaggiisa ayuu ka yimaadaa wa inamaa warada sharcu sharcigana waxa uu ku soo arooray biiijaabihi inuu ku waajibiyey qubays cala nufasaa'i gabadhii nufasada aheedoo dhiig ka yimid markay dhashay walaysad haadihi nufasaa gabadhan dhiig la-aanta markay dhashay waxba dhiig aan ka imaanin nufasaba ma ah walaa fii macnaaha wax la micno xataa oo nufasa macnaheedoo kale u eg xataa ma ah marka siday u qubaysanaysaa bay yidhaahdeen athaani qowlka labaad wuxuu odhanayaa yajibu qubays baa ku waajibahaya gabadha hadday umusho oo wax dhiigna aynan kasoo bixin qubayskii iska rabay markii ay umusho oo dhiigga ka dhammaado qubayskii qubaysan jirtay haddana waa laga rabaa qowlka labaad baa dhahaya maxaa yeelay bay yidhaahdeen lianna alwilaadata dhalmada madanatun waa malo linifaasi nifaas baa la malayn karaa inay gabadhaasi wax un dhiig un nifaas un ka yimid oon ogtahay u qarsoon yahoon la arkaynin baa dhici karta yidhahdeen fa tacallaqa marka meeshaas wuu ku xirmahayaa buu yidhi al iijaabu waajibnimadii qubayska halkaasuu ku xirmahayaa buu yidhi macnaha madannada nifaaskaas la malaynahaya ayaa waajibnimadii lagu xirahayaa buu yidhi ka tacalluqihi sida qubayskaba loogu xiray biiltiqaa'i alkhitaanayn labada gudniin markay istaabtaan sida loogu xiray inay qubaystaan ayaa madannada nifaaska ah oo loo malaynahayo inuu dhiig yimidne malahaasna waxaa lagu xirahayaa buu yidhi qubays maadaama haweentii ay dhashay dhalmadaas sida badanna haweenka markay dhan dhiig un ka yimaado inuu dhiiggii mid malahaas la malaynahayaa qubayskii lagu xidhahayaa ka tacalluqihi sida loogu xiro qubayska biiltiqaa'i alkhitaanayn haweenta iyo ninka markay labada gudniin istaabtaan waa kii la yidhi hala qubaysto wa in lam yuujad alinzaal yaaban la helinba biyo soo degay oo oo ninkii ama ka yimid iyo gabadhii yaaban la helin ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alqusl waa kii xadiidka ahaa labada gudniin mar hadday isgaaraan waxaa weeye khalaas weeye qubays baa labadii qof laga rabaa wey yaynanba biyoba imaanin waxba yaynanba soo degin biyo marka qowlka labaadna saasuu leeyahay qaala saaxibu rawd lmurbici wuxuu yidhi laa qusla bilwilaadati qubays ma jiruu yidhi bilwilaadati dhalmo alcaariyati ka maran canidami dhiig la-aan ah walaa yaxrumu xaaraanna ma ahan alwadu bihaa gabadhaasi dhiig la-aanta markay umushay dhiig aan ka imaan in ninkeeda uu jimaaco xaaraanka ma ahan walaa yufsidu soom gabadhaasna soonkeeda ma fasaadahayo hadday sooneed oy umusho oo dhiig ka imaanin soonkeeda kama fasaadahayo wa huwa qowluljamhuur buu yidhi culummada say u badan yihiin wey qaala ibnu taymiya isaga wuxuu yidhi watajibu way waajibaysaa bilwilaadati yacni dhalmada ee haweentu dhashay ayaa qubayskii ku waajibaysaa allatii laa dama macaha dhiig aan la socon calaa ra'yin mukhtaarin ra'yiga la doortayna sidaas way yidhi qultu waxaan leeyahay waraajax sida raajixa waxaa weeye yajibu lquslu qubays inuu waajibahay bilwilaadati alcaariyati dhalmada ka maran can dami dhiigga ka maran ixtiyaad ahaan buuba u waajibahaya oo waxa sida dadaalka badan macnaha inay iska qubaysataa gabadhii u dadaal badan wey maxaa yeele hadday qubaysada qubaysna waxba ka dhimi maayo shakeegna waaba ka baxaysaa iyo khilaaf dhan ba isaga baxaysa marka gabadhu hadday umusho oo dhiig ka imaanin inay qubaysataa u nabadgelyo badan baabka kaas ku xiga waxaa weeye idaa asqadat ilmar haweentii hadday soo rido ilmo soo riddo oo ilmo ay dhicistaa laga wadaa ilmo bilahoodii dhiman hadday soo riddo maa ilmahaasoo lam yatabayan fiihi dhexdiisa uunan ku caddayn khalqul insaan insaan abuuritaankiisa wax ahba aanan ka muuqanin gacan kama muuqato il kama muuqato san kama muuqato dheg kama muuqato ciddi kama muuqato wax ka muuqda ma baabkan kaasaa looga hadlayaa qaalat ishaaficiya shaaficiyadu waxay tidhi ama saqdu dhiciska fa in dahara bacda khalqihi min isbicin haddii abuuritaankiisa qaar ka mida uu muuqdo sida min isbicin far oo kale far baa muuqata ow dufrin cidibaa ka muuqata ow shacrin tin baa muuqata ow naxwihi ama wixii la mid ah fa huwa waladun walad weeye kaasi tasiiru lmar'atu haweentii waxay ku ahaanaysaa buu yidhi bidami lkhaariji caqibihi dhiigga macnaha soo baxaya macnaha markuu canugaas oo ciddida ama ka muuqata ama tinta ama farta markuu soo baxo maxaan ku raahdaa dhiiggaa soo baxaya ciribtiisa haweentii waxaa ay ku ahaanaysaa nufasaa buu yidhi haween nifaas qabtay ku ahaanaysa wa in lam yadhar laakiin hadduunan muuqanin min khalqihi shay-un min naxwi dalika waxaas la soo sheegay wax ka mid a ah haddiina markuu canuga dhashay dhiciska ahaa far iyo ciddi iyo dheg iyo waxun abuuritaan bini aadanba aan lagu arkin bi-an wadacatu calaqatan waaba inay haweentii dhasho xinjir dhiig ah wax un xinjir ah ow mudqatan ama cad hilib baa kasoo dhacay ama xinjir dhiig baa kasoo dhacday fa in amkana hadday suuragal tahay juclu dami dhiigga yeelitaankiisa almarii-i la arkahayo xaydan xayd in laga yeelo bi-an saadafa waaba inuu waafaqo caadata xaydihaa waqtigii xaydku ku dhici jiray fa huwa xaydun xayd buu noqonahaya wa ilaa haddii waafaqi waayo waqtiga caadada ay ku dhici jirta iyo dhiiggaas markuu soo baxay fa huwa damu cilatin wa fasaad waa dhiig cilad ku yimid iyo fasaad wey waa dhiig xaydna aan ahayn ama magaciisina aan ahayn dhiig fasaad waxaa la yidhahda damu fasaad sidiisaba waa dhiigga istixaadada iyo xaydka aan ahayn wey waa damu fasaad waa dhiig cilad kale iyo wax kale un ku yimid sidaa marka haweentii wuxuu leeya imaamu shaafici asaga haddii dhicis ay dhasho dhiciskaasna wax abuuritaan bini aadan aanan laga arkaynin oo suuradaysnayn oo canug aan suuradaysnayn oo suurad bini aadan haba yaraatee aanan ka muuqanin oo maalan waxaaba ka mid a inay soo rido macaanaan ku dhahda xinjir dhiig ah ama cad hilibah ka soo dhacay dhiigna waa la socdaa fa in amkana buu yidhi marka suuragal hadday tahay juclu dami lmari'i dhiiggaas la arkaayo in laga yeelo xaydan xayd oo sida looga yeelaya xaydna waxaa weye biansaa dafa buu yidhi inuu waafaqo caadata xaydiha wakhtiga xaydka ku dhici jiray iyo canugan markay dhicistay baa is waafaqay marka fa huwa xaydun xayd baa lagu xisaaba buu yihi shaafici dhiiggaas ka yimid wa ilaa laakiin wakhtiga caadada ay ku dhici jirtay marka wakhtigan ay dhicistay oo dhiigga ka yimid hadduu iswaafaqi waayo dhiiggaasi waxaa weeye fa huwa damu cilatin wa fasaad waa dhiig ciladii fasaad ku yimid salaadeeday tukani dhiigiibay iska dhaqaysaa way weysaysani way tukani buu yihi qaala ibnu qudaamana wuxuu yidhi fi lmuqni kitaabkiisa muqniga wuxuu ku yidhi idaa ra'at ilmar'atu addama haweentu dhiig hadday aragto bacda wadci shay-in shay markay dejisay kadib shaygaasoo yatabayanu fiihi uu ka muuqanayo khalqul insaan insaan abuuritaankiisa fa huwa nifaasu nifaas weeye nasa calayhi sidaasuu caddeeyey imaamu axmed wa in ra-atu buu yidhi ibnu qudaama gabadhii hadday aragto bacda ilqaa'i nudfatin markii ay soo riday wax maxaan ku idhaahdaa nudfo aho wax yaroo dhiig ah ow calaqatin ama xinjir falaysa binifaasin buu yidhi nifaas lama yidhaahda kaas wa in kaana hadduu yahay almulqaa waxa la soo riday oo gabadhii ka soo dhacay budca cad hilib ah lam yatabayan fiiha shay-un min khalqi linsaan oo wax shay abuuritaan bini aadanna aanan ka muuqanin fa fiiha wajhaan buu yidhi imaam ibnu qudaama laba wej baa ku sugan buu yidhi markaas haddii waxa gabadha ay soo riday cad hilib uu yahay oo abuuritaan bini aadanna oonan lahayn laba weji baa ku sugan buu yidhi axaduhumaa wejkoo wejkoo waxaa weeye labada weji mid ka mid a waxaa weeye huwa nifaasun buu leeyahay waxaas waa nifaas liannahu maxaa yeelay bad-u khalqi aadamiyin abuuritaanka aadamiga bilowgiisa way cadka hilibku ka bilowdaa fa kaana nifaasan waxa ka soo baxay oo cadkaas la socdana nifaas buu noqonayaa buu yidhi kamaa low tabayana fiiha khalqu aadamiyin sidii asagoo abuuritaan bini aadan ka muuqdoo kale wuxuu ku noqonayaa buu yidhi waxaa dhahaya sidaas macnaha hal qowl oo culummada ka mida qowlkooda wa thaani qowlka labaadna wuxuu leeyahay laysa binifaasin cadkaas hilibka ah dhiigga la socda nifaas maahan liannahu maxaa yeelay wuxuu nifaas ku noqon waayey lam yatabayan fiiha khalqu aadamiyin abuuritaan bini aadan kama muuqan fa ashbahad waxay shabahday marka cadki hilibkaa wuxuu shabahay an nudfata dhibicdii dhiigga aheed oo kale shabahday wa qaala saaxibu rawdulmurbicna wuxuu yidhi walaa yajibu alqusl qubays ma waajibahayo biilqaa'i nudfatin gabadha dhibic dhiiga hadday kasoo dhacdo ow calaqatin am xinjir ow mudqatin am cad hilib ah. qaala fi linsaaf insaafka kitaabkiisa insaafka iyo walmubdic iyo waqayrihimaa wuxuu ku yidhi bilaa nisaac buu yidhi kitaabka alinsaaf iyo walmubdic dhexdiisa iyo qeyrkooda wuxuu ku yidhi bilaa nizaac buu yidhi dood la-aan weeye saaxu rool murbic wuxuu yidhi doodla aan wey arrintaasi macnaha oo gabadha markay dhasho haddii dhilic dhii ka timaado ama xinjir ka timaado ama cadi hiliba oo suurad bini aadan aan lahayn waxa weeye qubays kuma waajibahayo buu yidhi kaasi dood la-aan wey walmuraadu biilqaa'i mudqatin waxaana loola jeedaa marka laleeyahy cadi hilib hadday soo rido laa takhdiida fiiha buu yidhi oo aan suuradaysnayn lianna dalika laysa wilaadatan maxaa yeele kaas wilaado lama dhaho dhalmo lama dhaho cad hilib keliya waa inta duu ka dhaco waxbay dhashay lama yidhaahdo wa innamaa yahbutu xukmuhu xukunkiisa wuxuu ku sugnaanahayaa fii maa yatabayanu fiihi khalqu linsaan yaani xukunka nifaaska wuxuu ku sugnaanahayaa waxa uu ku muuqdo abuuritaan bini aadan abuuritaan bini aadan shay uu ka muuqdo qof uu ka muuqdo ama canug uu ka muuqdo markuu dhasho dhiigga kasoo baxaya markaas unbaa maxaan ku rahdaa uu xukunkii nifaaska u qaadanaya dhiiggaas waladii nastakhlisu fi hadihi lmas'ala mas'aladan waxaan kala soo dhexbaxayna waxaa weeye huwa waxaa weeye ana almar'ata haweenta idaa asqadad hadday soo riddo maa yatabayanu fiihi khalqu linsaan wax uu ka muuqdo abuuritaan bini aadan oo min ra'sin oo madax ah ow yadin ama gacan ow rijlin ama lug ow kayra dalika ama waxaas wax la mid a ah. fa hiya gabadhaasi marka dhiigga ka imaanayo waxay ku tahay nufasaa nufasaa gabar nifaas qabta fa hiya nufasaa wey gabadhaasi waa gabar nifaas qabtaa la layidhi lahaa waxay leedahay axkaamu nufasaa meeshaas nufasaa wey axkaamta haweenka nufasada ah axkaamtooda yeelanaysaa falaa tusalli ma tukanayso walaa tasuumu mana soomayso walaa yaxilu lisawjihaa jimaacuhaa xataa tadhura ninkeedan uma bannaanaanahay inuu u tago ilaa ay daahir ka noqoto amaa wuxuu yidhi in kaana alkhaariju min almar'ati hadduu yahay waxa soo baxay gabadha ka soo baxay lam yatabayan fiihi khalqu linsaan abuuritaan bini aadan mid aanan ka muuqanin bian kaana laxmatan waaba cad hilib ah walaa takdiida fiihi wax suuradna ma lah ow kaana daman ama waaba dhiig dhibic ah, dhiig ah fa innahaa bidalika arrintaas ayada yakuunu laha waxaa ugu sugnaanaya xukmu lmustaxaada haweenka mustaxaadadoo kale xukunkooda yeelanaysa laa xukmu nufasaa haweenka nifaaska qaba xukunkooda ma yeelanayso walaa xukma alxaa'id haweenka xaydka qabana xukunkoodao kale ma yeelanayso wa calayha korkeeda waxaa ahanay an tusalli inay tukato wa tasuuma fii ramadaan ay soonto wa yaxilu lisawjiha jimaacuha ninkeedana waxaa u bannaanaanaha inuu u tago wa calayha waxaa korkeeda an tatawada inay weyse qaadato liwaqti kulli salaatin salaad kasta markii la gaaro inay u weyse qaadato maca taxafud ayadoo is ilaalinaysa min ademi dhiigga iska ilaalinaysa biqudnin suuf iyo wanaxwihi iyo wixii lamida calal iyo waxaas maxaan ku rahda dhiigga isaga ilaalinaysa oo gelinaysa meeshuu dhiigga ka imaanaya kal mustaxaalati gabadhi mustaxaaladoo kale xataa tadhura ilaa ay daahir ka noqonayso sidaasay samaynaysaa wayajuusu laha waxaa u bannaan gabadhaas aljamcu inay jamciso bayna salaatayni labada salaad kasta dhexdooda inay kulmiso adduhur walcasr duhur iyo casr wاlmaqrib wاlcishaa wa yushracu lahaa waxaa loo sharciyeeya alquslu lisalaatayni laba salaad kasta oo duhur maxaan ku idhaahdaa almajmuucatayni oo la jamcinhayane inay maxaan ku idhaahdaa ay u qubaysato walisalaati alfajri salaada fajr keligeedna inay u qubaysato oo horaan usoo marnay salaadaha la jamcinahayo fii xaalati alcudri oo gabadha maqrib iyo cishane maxaan ku idhahdaa waqtiga cishay ku jamcinaysaa duhur iyo casarna waqtigii casarkay ku jamcinaysaa salaada subaxna keligeed bay tukanaysaa labadan kalena hal mar bay u qubaysani maxaan ku idhaahdaa salaada fajarna keligeedna hal qubays ayay u qubaysanaysaa baa layidhi waxaan u daliila lixadiidi xaminata binti jaxsh athaabiti fii dalika ee arintaas ku sugnaa liannaha maxaa yeelay gabadhan fii xukmi lmustaxaada ayay noqonaysaa cinda ahli lcilmi oo gabadhii markay wax dhashay wax suurad bini aadan aan lahayn dhiigna iska socdo uun iska socdo oo sida haween maxaan ku raahdaa nufasa oo kale dhiigun iska socdo dhiiggaa soconhayo o iska qulqulahayo istixaaduu noqonahaya macnaha hadduunan dhiig badan soconayno wax yar intuu ka yimid iska istaagna de waa kaan soo sheegnay haween hadday dhasho waxba dhiig ka imaanin ama wax yar intuu kasoo baxo iska istaago waxaa weeye nufasaa lama dhahayo waxaa weeye way qubaysanaysaa way tukanaysaa laakiin hadduu dhiig iska socdo sida haween nifaas qabtoo kale maxaan ku idhaahdaa oo waxa kasoo baxayna oo ay dhashayna wax suurad bini aadan aan lahayn hadduu yahay gabadhaas dhiiggaas badan ka soconaya markaas xukunkii mustaxaadaday qaadanaysaa cinda ahlilcilmi baabka kaas ku xiga waxa weeye xukmu dami lxaamil gabadha uurka leh dhiigga ka imanaya muxuu yahay xukunkiisa xukmu dami lxaamil ikhtalafa alfuqahaau fii dami lxaamil culummada fuqahada way isku khilaafeen dhiigga gabadha uur kale ka imaanahay xilliga ay uurka leedahay dhiigga ka imaanahaya dhiiggaas xukunkiisa way isku khilaafeen hal huwa damu xaydin ma dhiig xayd ba aw cilatin wa fasaadin ama waa dhiig cilad iyo fasaad ku imaanahay fadahaba alxanafiyatu walxanaabila xanafiyada iyo xanaabiladu waxay ku tageen ilaa ana dama alxaamil damu cilatin wa fasaad inuu yahay dhiig cilad iyo fasaad ku imaanaya walaysa bixaydin xayd inuusan ahayn wadahaba almaalikiyi washaaficiyina waxay ku tageen ilaa ana dama alxaamil xaydun xayd inuu yahay goormo waay laake intawaafarad shuruuduhu shuruuddiisii hadduu oofsado licumuumi aladilati adilada caamnimadeedan u daliilah likhabari khabarkii dhahay lxaydi aswadun yucraf dhiigga xaydku waa dhiig madow oo la garanahayo marka hadday aragto dhiiggii ay garan jirtay noociisa iyo waqtigii ku dhici jiray iyo markaasi waxaa weeye waxaa laga soo qaadayaa bay leeyihiin xayd inuu yahay qaala ibnu qudaama wuxuu yidhi walxaamilu laa taxiid gabadha uur kale xaydkuma dhaco ayuu yidhi ilaa an tara dama ilaa dhiigga inay aragto qabla wilaadatihaa biyowmin ow yowmayn intaynan dhalin maalin ka hor ama laba maalin ka hor ow halaatatin ama saddex maalin ka hor inay dhiiggaas aragto mooye fa yakuunu wuxuu ahaanayaa damu nifaasin dhiigga nifaaska ayuu ahaanayaa markaasi gabadha maxaan ku idhaahdaa uurka leh buu yidhi xayd kuma dhaco ilaa an tara dama inay aragta mooye dhiigga qabla wilaadatiha intaynan dhalin biyowmin ow yowmayn ow halaatatin maalin ka hor intaysan umulin ama laba maalin ka hor ama saddex maalin ka hor intaynan dhalin hadday dhiig aragto dhiiggaasi wuxuu noqonaya dhiiggii nifaaska ayuu noqonaya dhiig xayd ma ahan dhiig nifaasuu noqonaya buu yidhi qaala nawowina wuxuu yidhi fi tanbiih kitaabkiisa atanbiih wuxuu ku yidhi wa fi dami aladii taraahu lxaamil dhiigga ay gabadha uur kale arkaysa qowlaan baa ku sugan buu yidhi asaxuhumaa waxaa ugu saxiixsan annahu xaydun xayd inuu yahay laakiin xayd markuu noqonahayo waa waqti markuu waafaqo waktigii uu ku dhici jiray bisha waktiguu ku dhici jiray iyo tiraduu ku dhici jiray iyo markay iswaafaqaan wey can axmed binu xambalne waxaa laga wariyey ana alxaamilata xaydu gabadha uurka leh way xayshaa xayd waa ku dhaca wifaaqan isagoo ku waafaqaya limaalik washaafici wakhtaarahu sheekh ibnu taymiyana sidaasuu doortay wa saaxibu lfaa'iqna waa doortay qaala saaxibu zaadi lmustaqnic kitaabkaas sheekha iskale wuxuu yidhi fa in ra'at damman gabadhu dhiig hadday aragto markay uurka leedahay fa huwa damu fasaadin wey dhiig fasaada wey laa tatruku lahu lcibaada cibaadada uga tegi mayso walaa yumnacu zawjuha min wadiha ninkeedin loo diidi maayo hadduu jimaacayo wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa an taqtasila inay mayrato bacda inqidaacihi dhiiggaas markuu ka go-o inay meyrato ilaa an taraahu qabla wilaadatiha ilaa inay aragto dhiiggaas dhalmada ka hor biyowmayn ow alaatin laba maalin ama saddex maalin ka hor maca amaaratin calaamadii oo dhalmada ayadoo ay la socoto oo walac walicii iyo wixii la arki jiray iyo xanxanuunkii oo foosha iyo waxaas maxaanku dhahdaa waxaan u jeedaa maca amaaratin calaamooyinkii foosha ayadoo ay la jirto fa nifaasun markaas nifaas weyaa la ohanaya wa qaala saaxibu rawdu murbicina wuxuu yidhi walaa tahbutu lahu axkaamu lxayd dhiiggaas gabadha uurkale ka imaanayo uma sugnaanahayo axkaamtii xaydka in lam yakun caadatan laha bilaa khilaaf hadduusan ahayn shay caado u ahaan jiray khilaaf la-aan haddii gabadha caado u lahaan jiray wakhtigaas uu ku dhacay ee heli jirtay dhiiggaasi markaas xayd buu noqonaya fa in kaana caadatan hadduu ahaa arrin caado u ah wakhtigaas wayaatiiha uuna ugu yimaado fii caadati alxayd wakhtigii xayd ku imaan jiray wa tadhuru haddana ay daahir noqoto fii caadati duhri wakhtigii ay daahir noqon jirtay inay ku daahir noqoto fa xaydun weeyuu yidhi xayd wey cinda aljamhuur wakhtaarahu waxaana doortay asheekh ibnu teymiya wakayruhu wa huwa qaliilu lwuquuci dhicitaankiisuna arrintaas aad bayba u yar tahay waa arrin aada u yar dhicitaankiis bikhilaafi wuxuu kaas ka duwan yahay man lam yakun caadatan lahaa gabadha aan caadaba lahayn oo waqti go anba dhiigga uunan ku dhici jirin wayadaribu calayha damu dhiiggeedu isbaraanbarahay mar wuxuu ku dhacayaa bisha lixda beriyo ugu horeysa mar bisha dhexdeeda mar aakhirkeeda marba meel buu uga dhacayaa mar shan beri buu ku dhacayaa mar lix beri mar toddoba beri marka haweentaasoo kale waxeeda markaasoo kale tixgelin ma lahan markay uur leedahay dhiiggay arkays xayd lama dhihi karo laakiin haweenta caadadeeda mustaqiim ay aheed oo toosneed wakti go-an tiro go-an uu ku dhici jiray gabadhaasi marka wakhtiga uurka leedahay hadday aragto wakhtiguu xaydka ku dhici jiray xayd bay isku xisaabaysaa qaala sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi walxaamilu idaa ra'at addama buu yidhi gabadha uur kale hadday dhiig aragto cala alwajhi almacruuf qaabkii la yaqaanay laha ayada lagu yaqaana ay ku aragto fa huwa damu xaydin wey binaan cala asli asalkii hore lagu dhisaya asalkii hore bisha maalan bil walba lixda beri u horeysaa waxay arki jirtay xayd lixda beri u horeysa bil walba bil walba awalkeeda lixda beri uga horeysa markay uur yeelatay ayaa bil walba awalkeediibay waxay arkaysaa dhiig ka imaanaya lix maalmood ka imaanaya markaasay ta waaya la leeyahay wamaa taraahu waxay arkayso gabadha min xiina laga bilaabo tashracu fi dalqi foosha markay guda gasho markay gabadha foosha guda gasho waxa dhiigga ay arkaysana fa huwa nifaasun kaas nifaas wey wa xukmu dami nifaasi xukunka dhiigga nifaaskana waxaa weeye xukmu dami lxayd dhiigga xaydka xukunkiisaoo kale umbuleya horaan usoo baranay wa khulaasat alqowl marka hadalka khulaasadiisa iyo gunaanidkiisa haddaan soo koobna waxaa weeye ana alxaamila gabadha uurka leh idaa ra'a daman dhiig hadday aragto qabla wilaadatiha dhalmadeeda ka hor biyowmayn ow halaad saddex maalin ama laba maalin ka hor ama hal maalin ka hor maca amaaratin ayadoo ay la socoto calaamad macnaha calaamadihii foosha fa nifaasun waxaas ka imaanaya dhiiggaas maalin ama laba maalin ka hor ama saddex maalin ka hor intaynan dhalin nifaaski ayaa lagu tirinaya tadacu salaata wasiyaam salaadda iyo soonku iska daynaysaa walaa yaxilu lisawjiha jimaacuhaa xataa tadhur ninkeedan xalaal uma ahna inuu u tago ilaa ay daahir ka noqoto wa amaa idaa ra'a a daman qabla wilaadatiha laakiin hadday dhiigga aragto dhalmada ka hor akthar min halaathata ayaam saddex maalin wax ka badan oo dhalmadiioo shan beri ka dhiman lix beri ka dhiman afar beri ka dhiman toban beri ka dhiman dhiig hadday aragto hadduunan wakhtiga caadadeeda una waafaqin dhiiggaasi fa huwa damu fasaad waa dhiig fasaad ah yakuunu lahaa xukmu lmustaxaada xukunkii mustaxaadada unbay yeelanaysaa laa tadacu liajliha asalaad dartii salaad uga tegi maysa iyo wasiyaam wayaxilu lisawjihaa jimaacuha ninkeedana inuu jimaaco waa u bannaan tahay wa amaa idaa saadafa laakiin hadduu waafaqo caadat alxayd waqtiga xaydka uu ku dhici jiray iyo dhiiggaas uurka dhexdiisa ay aragtay iyo waqtiga caadada ku dhici jiray hadday iswaafaqaan oo faraad ay aragto fii waqti caadatiha waqtiga caadada ay ku dhici jirtay oo watadhur ay daahir ka noqoto fii waqti duhriha waqtiga daahir ka noqon jirtay fa huwa xaydan wey bikhilaafin kaas wuxuu ka duwan yahay man lam yakun caadatan laha gabadha aan caado lahayn caado go-an oo mustaqiim ahoo toosan oo bil walba meel gaar ah oga dhacayo iyo tiro gaar ah iyo makaan gaar ah gabadha aanan lahayn oo caadadeeda muddaribta tahay oo wayadaribu calayha dam oo dhiiggeedu isbaraanberahayo oo bishan awalkuu ku dhacaya bil dhexdoo ga dhacaya bil aakhirka bishan shan beri ku dhacaya tan lix beri tan afar beri gabadhaas markay arrimahan oo kala qabsadaan marka waxa ay arkaysa xayd lama dhihi karo maxaa yeele gabadh caadadeeda toosanba ma ahayn marka hore ayay ahayd wax jahawareer ah wallaahu aclam marka baabkan oo gabadha uur dhiigga ka imaanahayo waxaan ka faa'iidaysanay in gabadha uur kale hadduu dhiig ka yimaado dhiiggaasna uu ku soo aado waqtigii caadada ay heli jirtay bisha meeshii uga dhici jiray tiradu ku dhici jiray hadday ku soo aado waxaa weeye waxaa weeye gabadhaas oo midabkii dhiiggii haddana xaydkana way garanaysaa damun xayli damun aswad yucraf midabkii dhiiggii lagu yaqaanayn uu leeyahay waxaa weeye khalaas wey gabadhaasi xayd bay isku xisaabaysaa waxaa weeye salaadii iyo wixii soonkii waa joojinaysaa taas waa sidaas midda labaad haddii gabadha uurka lahayd ay isku aragto dhiig intaynan dhalin maalin ka hor laba maalin ka hor ugu badnaan saddex maalin ka hor ayadoo weliba calaamooyinkii fooshana ay la socoto hadday aragto dhiig dhiiggaasi nifaaskii baa lagu xisaabahayaa gabar dhashay oo kalea lagu xisaabayaa salaadii iyo waxay tukanaysa iyo soonkii waa istaajinaysaa way ka tegaysaa haddii intaas midna uunan jirin dhiiggaas ka socdo waxaa weeye hadduu badan yahayna waa istixaado hadduu yar yahayna waxaa weye dhiig fasaad ah weeye oo dhiig najaaso ah weeye hadduu badan yahayna waa dhiig istixaado xugunkiisau yeelanahayaa wallaahu aclam baabka kaas ku xiga waxaa weye idaa waladat ilmara a gabadha hadday dhasho laba canugo mataano ah tawaameynka waa mataano wey laba canugo mataanay dhashay fa awalu nifaasi nifaaska awalkiisa waxaa laga tirinhayaa min alawal canuga u hore markuu dhasho wa aakhiruhu nifaaska aakhirkiisana waxaa laga tirinhayaa minhu canuga u horeeya laga tirinhayaa canuga u horeeya ilaa canugan baa hadda dhashay maanta dhashay canugan baa mataanihii maantuu dhashay mid kalena wuxuu dhashay kasoo qaad laba beri kadib ama maalin kadib buuba dhashay ama maalin kadib laba ma maalin bay kala horreeyeen gabadha nifaaskeeda markay tirsanayso canuga u horreeyey markuu dhashay bay kow ka bilaabaysaa nifaaska dhamaashadiisa haddana waxay ay ku tirinaysaa canuga u horreeyey unbay ku tirinaysaa macnaha kaasunbay macnaha aakhirkiisa awalkiisa nifaaska canugaas bay ku tirinaya oo canuga u horreeyey markuu dhashay ayay kow leedahay afartan beriyay ka tirsanaysaa dhammaashadiisa wa idaa waladat ilmar'ata waamayni gabadha laba canugoo mataana hadday dhashay waladayni baa laga wadaa fa muddatu nifaasiha muddada nifaaskeeda tuctabaru waxaa laga xisaabahayaa min alawal canuga u horreeyay dhalmadiisa laa min athaani canuga labaad lagama xisaabahay falow madaa zamanun zaman haddii lasoo dhaafo bayna wilaadati alawal wathaani canuga hore dhalmadiisa iyo canugan labaad hadday zaman uu u dhexeeyo xusibat waa la xisaabaya muddat nifaas muddada nifaaska min wilaadati alwal canuga hore dhalmadiisa kow laga tirinaya walow kaana dalika zaman akharu muddati nifaas zamankaas hadduu raba ha ahaado u dhexeeya labada canug muddadii nifaaska muddo ka badanba ha u dhexeeyo afartan beri sooma ahan muddadii nifaaska labadan canug dhalmadooda afartan beri ha u dhexeeyo canugan markuu dhashay kan kale afartan beri kadib ha dhasha hadduu rabo waxaa laga xisaabahayaa un nifaaska dhalmadiisa dhabilowgiisa iyo dhammaadkiisa canugii u horreeyey kaasunbaa laga tirinaya qaala ibnu qudaama wuxuu yidhi fi lmuqni idaa waladat ilmar'ata waamayn haweentuu laba cunugo mataana hadday dhasho fadakara asxaabunaa can axmed asxaabteenna imaamu axmed waxay ka sheegeen buu yidhi riwaayatayni laba riwaayadood fiiha labada riwaayadood waxaa ku jiray axaduhumaa midkood labada riwaayo wuxuu odhanayaa anna nifaasa nifaaska waxaa laga tirinayaa min alwal kan u horeeya kullihi dhammaantiis ana anifaasa min alwal baa laga tirinaya kullihi awalihi wa aakhirihi nifaaska awalkiisa iyo aakhirkiisa qaaluu waxay yidhaahdeen wahiya saxiixa sidaasaa saxiixa wa haadaa qowlu maalik wa abi xaniifa wey fa calaa haadaa marka arrintaas haddaan wax ku dhisno mataa inqadat markay go-do muddatu nifaas muddadii nifaaska min xiina wadacat alwal markii laga soo bilaabo canug u horreeyey markay dhashay lam yakun maa bacdahu nifaasan markaas ka bacdi wixii ka dambeeya oo afartankii markay dhammaato canugii horena laga soo tiriy wixii ka dambeeya dhiigga socda nifaas ma noqonahay lianna maa bacda wilaadati alawal canuga hore dhalmadiisa wixii ka dambeeya damun weeye waa dhiig bacda alwilaada oo dhalmo bacdigeeda yimid wey ilaa canugan u horreeyaa wax walba dhalmadii uu ku xiran yahe laga tiriy wixii ka dambeeya waxaa weeye waa dhiig iska imaanaya bacda alwilaada hooyadii markay dhashay kadib dhiig iska yimid wey athaani qowlka labaadna wuxuu odhanaya ana awalahu nifaaska dhiigga nifaaska haweenta waxay ka bilaabaysaa tirsashadiisa muddadiisa min alawal canuga oo hore wa aakhirahu aakhirkiisa min athaani canuga labaad ayay macnaha dhiigga ka imaanaya canuga labaad markay dhasho markuu dhammaado ayay dhammaashiiiska xisaabina qowlka labaad baa dhahaya waal adhar fi daliil laakiin daliilka sida ku xooga badan waxaa weeye madhabu maaligu abi xaniifa madhabta imaamu maalig iyo abi xaniifa oo waxay odhanayaan ana muddata ibtidaa'i nifaas muddada nifaaska laga bilaabahayo iyo wa intihaa'i muddada uu dhammaanahayo yuxsabu waxaa laga xisaabayaa min wilaadati alawal canuga u horreeya dhalmadiisa unbaa bilow iyo dhammaadba asagaa laga xisaabahayaa wey canugan labaad la fiirin mayo canuga koowaad maalintuu dhashaa kow laleeyaha afartanaa la tirinay afartankaas canuga koowaad laga soo tiriyey markuu dhammaado gabadhaas waxaa weeye way ka baxday weeye nifaaskii way ka baxday canugan labaad dhalmada ay dhashay kadib dhiigga imaanay la fiirin maayo macnaa baabka kaas ku xigo waxa weeye oo baabka nifaaska ugu dambeeya tajmacu nufasaa'u bayna salaatayn gabadha nifaaska qabto umusha ah waxa weye laba salaadood way kulminaysaa wey laba salaad way jamcin kartaa wa qaala ahlulcilmi waxay yidhaahdeen ina almar'ata nufasaa haweenta nifaaska qabta idaa dahurat hadday daahir noqoto fii waqti alcasri yacni waqtigii salaada casarka hadday daahir noqoto oo nifaaskii ay daahir ka noqoto tajmacu waxay kulminaysaa oy tukanaysaa ay isu geynaysaa beyna duhri walcasr duhri casr wa idaa dahurat fii waqti alcishaai waqtiga cishaha hadday daahir noqotona tajmacu waxay isku daraysaa bayna almaqrib walcishaa oo waxay duhurkii ku tukanaysaa waqtiga casarka maqribkana waqtiga cishaha sidii horey aan usoo marnoo kale markaan xaydka ka sheekeynayn lianna xukmahaa maxayl xukunkeeda fii daalika arrintaas xukm alxaa'id gabadha xaydka qabta unbay kala mid tahay liana alwaqta maxaa yeele waqtiga mushtarikun wuxuu u dhexeeyaa bayna salaatayni fii xaali alcudur labada salaadood buu u udhexeeyaa duhur iyo casar waqtiga casarka waa ka wada dhexeeya maqrib iyo cisho waqtiga cishaha waa ka wada dhexeeya fii xaali cudur xaaladda cudurdaarkan oo kale uu jiro wanifaasu nifaaska kal xaydi xaydkaoo kale wey sawaan si isku mid ah fa ina dama nifaasi dhiigga nifaaska ah huwa waxaa weeye un damulxayd innamaa kaana fii muddati alxamli wakhtiga gabadha uurka ay leedahay dhiigga xaydka wuxuu ahaaday baa layidhi yansarifu mid u wareegahaya ilaa qadaa'i lwalad canuga caloosha ku jira quudintiisa u wareegahaya fa xiina kharaja alwaladu waladka markuu dhashane kharaja damu dhiiggii baa soo baxaya oo dhiiggii bannaanka u soo baxayaa buu yidhi licadami masrifihi meel u leexda ma lahan wa sumiya markaas waxaa lagu magacaabay nifaasan buu yidhi nifaas oo dhiiggaa nifaaska ah waa un dhiiggii xaydka wey oo hooyada uur markay leedahay dhiiggii xaydka soo bixi lahaa canugan caloosha ku jira ilaahay ku quudinahaya markay dhashana dhiiggii xaydka ahaa meeluu ku leexda ma lahane bannaanka u soo baxayaa wey marka sidaas wey sidaasaana nifaas loogu magacaabay marka haweenka umusha ku jira ama maxaanku raahdaa ha ogaadaan arrintan masaladan umusha gabadha markay ka baxdo afartanka maalinta maxaanku rahdaa ay ka baxayaanoo daahir ay noqdaan umusha dhiiga umusha uu ka go-ahayo hadday salaad casar iyadoo la jooga ay tahay duhurkiina way tukanaysaa oo duhurka ay soo dhaaftay waa laga rabaa waqtiga cishaha haddii afartankii gabadha uu dhammaadani wakhtiga salaada cishaha wakhtigeeda haddii afartanki uu dhammaadani salaadii maqhrib waa laga rabaa maqhrib bay tukani marka hore kadibna cishay ku daraysaa haddii wakhtiga casarka ee umushi ka baxdane salaadii duhur ay soo dhaaftay waa laga rabaa wey duhurkay marka hore hormarinayay tukani afar ragcood duhuray tukani haddana waxay tukanaysaa afar casar hadday cishihii daahir noqotana saddex ragcoo maqhrib ah iyo waxay isku daraysaa iyo afar ragcoo cisho ah marka arrintaasne waa inay gabdhaha muslimaadka ay aada iyo aada ugu baraarugaan haadaa wabilaahi towfiiq halkaas ayuu casharkeenina noogu egya